بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته yaa walaalayaal ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay waxaynu ku jirnaa muctamarkii toddobiyo tobnaad ee uu soo qabanqaabin jiray markaska towfiiq islaami center ku yaalla waddanka norway magaaladiisa oslo waxaynu geli doonaa haddii alla idmo muxaadaradii labaad ee maanta muxaadaradaas oo ciwaankeedu uu yahay sidee ayaad hoggaamiye ku noqon kartaa waxaan ku soo dhowaynayaa oo inoo soo jeedin doonaa sheikh isxaaq axmed cali falyatafadal mashkuuran maajuuran biidn illaah alxamdu lilah alqaa'ili fi muxkami tanziilihi laqad kana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir wاlsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wcla alihi waasxaabihi wman itabaca hudaahu ila yowm اddiin ama bacd walaalayaal mowduucani ee eh, wuxuu khuseeyaa ee eh, macnaha dhinacyo badan ayuu khuseeyaa kayfa takuunu qaa'idan sideed ku noqon kartaa ee eh, hoggaamiye keliya tama khuseeyo ciddii rabto in ay madaxtinimo iyo raadiso oo ay noqoto madaxweyne ma khusayso waxay khusaysaa waalidka ayay khusaysaa waxay khusaysaa dadka raba hadda in ay aasaasaan masalan dhallinyarada oo kale doonaya hadda inay aasaasaan guryo iyo reero inay aasaasaan doonaya ayay khusaysaa muxaadarada dadka raba inay hogaamiyaan oo hogaamiyayaal ay noqdaan ayay khusaysaa muxaadarada muxaadaradani iyo kayfa takuunu qaa'idan waxaa laga qoray kutub badan ayaa la qoray oo macnaha ku saabsan sideed ku noqon kartaa hogaamiye annaga laakiin waxaan eegaynaa biidn illaah mowduucani min khilaali siirati rasuul sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebigii rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan waxaa adduunka dhan uu isku raacsan yahay walaalayaal kuwooda gaalada iyo muslimiinta dhammaan adduunkana inuuna soo marin manaa qof ka hogaamin wanaagsanaa nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam acdamu qaaidin oo macnaha adduunyadan inta ay jirto o dhanba soo maray waa nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam marka haddii aan raadinno nebiga sala allahu aleyh wasalam qaabkii uu wax ku hogaamiyey iyo hogaamintii rasuulka sala allahu aleyh wasalam qofkii marka ku dayda nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo hogaaminta nebiga ku dayda wuxuu noqonayaa qaa'id naajix buu noqonayaa hogaamiyo oo macnaha ku eh, macnaha naajaxay hogaamintiis ayuu noqonayaa marka waxaan fiirinaynaa nebiga sala allahu alayh wasalam ee qaabkii uu macnaha ku hogaamiyey marka rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa qaa'id maxbuub ayuu ahaa haddii si kale aan u dhigo walaalayaal nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu kasbaday dadkii uu hogaaminayay saxaabadiisii kalgacaylkooda iyo jacaylkooda ayuu nebiga sala allahu aleyh wasalam kasbaday waana arrinka markaa looga baahan yahay qof walba oo doonaya inuu noqdo ee hogaamiye inuu noqdo ruuxii rabay inuu qaa'id noqdo waa inuu ku sifo waa sifadaasi nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku sifaysnaa oo eh dadka uu hogaaminayo dadka uu rabo inuu taladooda u qabto ee kalgacaylkooda iyo xubbigooda waa inuu ku guulaysta weeyaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam hogaamintii macnaha iyo kalgacaylkii uu kasbaday ee saxaabadiisii dadkii uu hogaaminayay mu'nan ku kasbanin cunfi iyo dagaal mu'nan ku kasbanin nabiga sal allahu aleh wasalam madaxda adduunka jirta ee maanta khaasatan kuwa muslimiinta ee waxaa jirta cunfi iyo dagaal iyo qaabo badan ayay ku hoggaamiyaan ama dadkii ay ku muquuniyaan si hoggaankooda loo dhagaysto laakiin nabiga sal allahu alayh wasalam hoggaamintiisii rasuulka sal allahu alayh wasalam wax cunfi iyo dagaal marna nebiga sala allahu alay wasalam muuna samaynin wuxuu ictimaaday nebiga sala allahu aleh wasalam cala alxub kalgacayl iyo jacayl ayuu abuuray markaasuu nebiga sala allahu aleyh wasalam qaabkaasuu ku hogaamiyey saxaabadiisna markaa waxay noqdeen qofka ay ugu jecel yihiin ayuu noqday nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa sugnaaday walaalayaal xadiiskii cumar radia allahu canhu wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam la'anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa nafsii nebiga allow adiga ayaan wax walba kaa jecelahay waxaanan ka ahayn macnaha naftayda sidaas ayuu dhahay cumar radia allahu canhu rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhaahday waladii nafsii biyadihi xataa akuuna axaba ilayka min nafsik nebiga oo la jeclaadana mar labaad waxaan leeray nabiga sala allahu caleyh wasalam habdhaqankiisii ayuu ku kasbaday oo ku hogaamiyey inay jeclaadaan saxaabadiisa iyo dadkii uu hoggaaminayay rasuulka sala allahu aleyh wasalam laakiin haddana mar labaad nebiga oo la jeclaado waa min shuruud aliimaan iimaanka shuruudiisa ayay ka mid tahay nebiga sala allahu aleyh ee jacaylkiisa cumar markuu yidhi radia allahu canhu rasuulka ilaahayow anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa nafsii wax walbo adiga ayaan kaa jeclahay waxaana naftayda ka ahayn markuu yidhi rasuulka sal اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi xataa akuuna axabu ilayka min nafsik macnaha iimaan ama shuruudii iimaanka maadan kamilin ilaa oo xataa naftaada aad iga jeclaatid markaasuu cumar wuxuu yidhaahday nebi ilaahayow fainahu اlcaana wallahi laanta axabu ilaya min nafsii xitaa naftayda ayaan kaa jeclahay buu rasuulka sal اllahu alيh wasalam cumar waxaa lagu yidhaha alaana ya cumar cumaroo hadda ayaad macnaha iimaanki iyo shuruudiisi aad heshay marka nebiga sala allahu aleyh wasalam walaalayaal waxaa macnaha uu qabsadaa loo bahan inuu fahmo ruuxa doonaya in oo uu macnaha ummad hogaamiyo waa in uu raadiyo markaa qaabkii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku kasbaday saxaabadiisa jacaylkooda alqaa'id almaxbuub ayuu ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxyaalaha caddaynayana mar labaad ama nusuustii adilada caddaynayso nebiga sala allahu aleyh ee xubbigiisa iyo jacaylkiisa in uu ahaa min shuruud aliimaan laa yu'minu axadukum xadiis saxiixayn nebiga wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin axadkiinnu iimaan dhab e lagama helin ama shuruudii iimaanka ma kamilin xataa akuuna axaba ilayh ilaa aniga aan ka noqdo qofka uu macnaha ka jecel yahay waalidkii iyo waladkiisa iyo dadka oo dhan dhammaantooda marka sidaas ayaa waxay tahay aasaaska ee qofka raba inuu hogaamiye noqdo aasaaska la raba in uu macnaha sameeya waxay tahay an yuxiba atbaacahu awalan atbaacdiisa iyo dadka ee asaga uu hogaaminayo waa inuu asaga jeclaado una abuuro qaabkii ay ku jeclaan lahaayeen dadkaasi qaabkay ku jeclaana nebiga sala allahu calayh wasalam ma ahaen qaababkii marka uu ku abuuray jacaylka ma ahaen qof ka kan ruux ka kan nebiga ma ahaen sala allahu aleyh wasalam qof qalqallafan muuna ahayn nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa arxamu nnaas binnaas dadka oo dhan qofka ugu naxariista badan dadka ayuu ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam sidaas buuna ku kasbaday kalgacaylka asxaabtiisa wa akaruhum xuban lahum nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa qofka ugu macnaha dadaal badan ku dadaalida badan jacaylka asxaabtiisa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu soo diray raxmatan lilcaalamiin caalamkan dhan wuxuu ahaa nabiga sala allahu alayh wasalam ee naxariis ayuu u ahaa mar labaad rasuulka sala allahu alayh wasalam macnaha wuxuu xataa ku dadaalay dadka gaalada iyo kufaarta uu ku dadaalay nabiga sala allahu alayh wasalam si ay ilaahay u rumeeyaan oo ay naarta oga badbaadaan rasuulka sala allahu alayh wasalam waxyaalaha uu ku kasbaday walaalayaal lana rabo qofka hogaamiyaha ah inuu macnaha kasbado dadkiisa jacaylkooda rasuulka sal allahu alayh waxyaalaha uu ku kasbaday marka waxaa ka mid ah kalgacaylka asxaabtiisa wuxuu ka fikri jiray nabiga sal allahu aleh ama uu macnaha fiirin jiray qof walbaba ihtimaamkiisa iyo waxa muhiimadda uu saarayo waxaa dhacday nabiga sal allahu aleh ciyaalka iyo ilmaha yariiska markuu la kulmay wuxuu ku yidhaahdee yaa abaa cumayr maada facala nuqayr macnaa shimbirkiisi yaraa oo uu ku ciyaaraayey ayuu weydiiyey nebiga sala allahu aleh wasalam macnaa waa nas caddaynaya nebiga sala allahu aleyh wasalam dadka oo dhan inuu ihtimaam u siin jiray qofka hogaamiyaha ee dadka uu hogaaminaya ihtimaam siiyane waa jeclaanaya dadkaasi in ay ku dabafaylaan ayaa imaanaysa wa kaana yajlisu maca aljamiic dadka dhan buu la fariisan jiray nebiga sala allahu aleh wasalam cid uu iska weynaysiin jiray ama uu iska kibrin jiray ma jiray nebiga sala allahu aleh wasalam qof walbana waa musaafaxayn jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam hani ha ahaado ama faqiir ha ahaado nebiga sala allahu calayh wasalam markuu qof salaamo ilaa ruuxa gacantiisa uu jiito muuna ka bixin jirin gacantiisa nebiga sala allahu aleyh wasalam waana waxay uu ku kasbaday rasuulka sala allahu aleyh wasalam dadkii uu hogaaminayay jacaylkooda uu ku kasbaday weeyaan marka rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu kasbaday iyo qaabkaasuu ku kasbaday dadkii uu hogaaminaya jacaylkooda ruuxii rabo marka walaalayaal inuu hogaamiye noqdo oo wax hogaamiyo waxaa muhiim e marka inuu kasbado dadka uu hogaaminayo jacaylkooda fii saxiix albukhaari waxaa soo arooray xadiiska uu nabiga sala allahu aleyh wasalam macnaha laga wariyay caisha radi allahu canha waxay tidhahday sa'alat caisha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ama nabiga caisha waxaa la weydiiyey rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu gurigiisa joogo macnaha wixii uu samayn jiray maxay ahayd macnaha waa arrin kaloo caddaynaysa nabiga sala allahu aleh wasalam macnaha tacaamulkiisa wanaagsanaa macal ehelkiisa iyo xaasaskiisa uu la tacaamuli jiray ayuu ku kasbaday nabiga sala allahu aleh wasalam kalgacaylka iyo jacaylka dadka dhanbo casha waxaa la weydiiyey nabiga sala allahu aleh wasalam muxuu samayn jiray gurigiisa markuu joogo kaana fii mihnati ahlihi bay tiri ehelkiisa reerkiisa u shaqayn jiray nabiga sala allahu aleh wasalam faida xadarat الsalaa qaama ila الsalaa salaada markay imaatona salaaduu aadi jiray nebiga sala allah aleh wasalam waxaa dhici jirtay nebiga sala allahu aleyh wasalam adoon addoommada madiina kamid mid iyo ah, dadkii joogay in ay nebiga gooni oo la baxdo wuuna raaci jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu dhegaysan jiray waxa ay rabto in ay macnaha u sheegto ayuu dhegaysan jiray nebiga sala allahu aleh wasalam waa akhlaaq wanaagsan iqaab qaab wanaagsanoo markaa nebiga sala allahu aleh wasalam uu ku kasbaday jacaylka dadkii uu hogaaminayo rasuulka sala allah aleh wasalam waxyaalaha kale oo nebiga uu ku kasbaday waxaa ka mid ah wuxuu booqan jiray dadka kaana ya'ti ducafaa dadka ducafada ayuu u tegi jiray nebiga sala allahu aleh wasalam waana booqan jiray kooda xanuunsan ayuu booqan jiray wuxuu xaadiri jiray janaasooyinkooda ayuu tegi jiray nebiga sala allahu aleh wasalam wuxuuna dhihi jiray nebiga sala allahu aleh wasalam in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ilaahay wuxuu ii waxyooday inaad isku tawaaducdaan oad isku dabicsanaataan xataa laa yafkhara axadun cala axadin ilaa qofna qof kale uunan macnaha oga faantamin walaa yabqa axadun cala axadin qofna qof kale unan ku xadgudbin marka qaanuunka ee sida marka aad arkaysaan dowladdii nebiga sala allahu aleh wasalam lagu hogaamiyey wuxuu ahaa alxub kalgacayl buu ahaa iyo jacayl ayuu nebiga ku hogaamiyey sala allahu aleh wasalam ilaa saxaabada ay macnaha nin walba jacaylkii nebiga uu muujiyey walaalayaal qof walba wuxuu u malayn jiray inuu asaga dadka ugu jecel yahay buu u malayn jiray culammada waxay leeyihiin su-aasha nebiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam oo lagu yidhi nebiga man axabu nnaasi ilayk adiga dadka yaad u jeceshahay ayaa nebiga la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam waxay leeyihiin culammada su-aashaasi waxay ka imaatay ama ruuxa su-aasha weydiiyey wuxuu u malaynaya inuu asaga dadka ugu jecel yahay buu u malaynayay ilaa uu weydiiyey si uu u hubsado yaad dadka ugu jeceshahay nebi ilaahayow markaasuu nebiga wuxuu yidhi caisha radia allahu canha xaaskiisa caasho ayuu nebiga dadka ugu jeclaa sala allahu aleyh wasalam haddana wuxuu weydiiyey yaa macnaha ku xiga caaisho aabbuuhaa caasho aabbaheed oo abubakar radia allahu canh ayaan dadka ugu jecelahay buu yidhi nebiga sala allah aleh wasalam wuu iska joojiyey marka waxay leeyihin marka culimmada su-aasha waxaa keenay waxa weeyaan qof walba habdhaqanka uu nebiga iyo qaabka oo la dhaqmi jiray wuxuu u malaynaayey rasuulka inuu asaga dadka ugu jecel yahay ayuu u malaynaayey nabiga sala allahu alayh dadka dhan wuxuu la jeclaa khayrka ayuu la jeclaa wuxuuna aad oga cabsanayay in ay macnaha naarta ay aadaan oo ay halaagsamaan sidaa darteed waa allah subxaana wa tacala wuxuu leey falacallaka baaqicun nafsak macnaha waxaa laga yaabaa naftaada inaad dishay ama aad halaagtay macnaha cabsida aad macnaha u cabsanaysay in ay halaagsamaan oo ay naarta galaan marka xubiga iyo kalgacaylka wuxuu noqday nebiga sala allahu calayh wasalam siiradiisa markii laga eego fanun min funuuni alqiyaada waa fan oo funuunta hogaaminta ka mid ayuu ahaa nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa u imaan jiray ninka dhallinyarada ee doonaya inuu sameeyo jariima ama inuu dembi galo doonayaa u imaanaya wuxuu noqonayaa asaga oo magaranaysa wixii oo dhan ee qalbigiisa ku jiray uu ka baxay oo xubbi iyo kalgacayl uu qalbigiisa buuxsamay ayuu noqonayaa dhimrinta nebiga sala allahu caleyh wasalam uu dadka u dhimrinaya waad ogtihiin nebiga inuu imaaday nin saxaabada ka mid eh markaasaa wuxuu nebiga ka codsaday inuu u fasaxo zino walciyaadu billaah wuxuu yidhi nebi alla waxaan doonaya inaad zinada ii fasaxdid nebiga sal allahu aleh wasalam qaabku oo la tacaamulay miyuu cunfiyey qaabka kan miyuu oo dhaqmay abadan wuxuu weydiiyey qaab oo macnaha degan oo macnaha ay naxariis ku jirto ayuu ninkii oola hadlay nin dhallinyar u ahaa wuxuu ku yidhaahday oo weydiiyey miyaad jeceshaada ehelkaada iyo dadkaada in lagu sameeyo may yidhi markii dadka dhan uu tiriyey macnaha asaga xaaskiisa walaashii waxoo dhan markuu tiriyey oo uu yidhi aniga waxaas faaxishada lama jecli ayuu nebiga wuxuu ku yidhi sala allahu aleh wasalam dadka dhanna waa sidaas gabdhaha dhanna waxay la dad bay la dhasheen rag baa dhalay marka wuxuu yidhaahday nin walbana ma rabo in walaashii ama gabadhiisa macnaha faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo laakiin haddii uu nebiga ku boodi lahaa oo uu dhihi lahaa war waxaad masaajidka la imaatay maxay tahay bal ka warrama marka wuu u duceeyey nabiga sala allahu aleyh wasalam isaga oo macnaha isbedelay oo qalbigiisana macnaha uu galay jacaylkii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu halka ka noqday ninka isaga ahaa waxaa dhici jirtay nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu u imaado ninka reer baadiyaha oo qalqallafnaan iyo adadayg badan uu ku jiro ayaa u iman jiray nebiga sal alla aley wasalam qaabka uu nebiga oo la dhaqmay ninkaasi wuxuu noqon jiray asagoo dhahaya aslimu war soo islaama faqad ji'tukum min cindi khayri innaas waxaan idinkaga imid ninkii dadka ugu khayrka badnaa agtiisa ayaan ka imid ayuu dhihi jiray waa macnaa habdhaqankii wanaagsanaa ee nebiga sala allah aleh wasalam qofka hogaamiyaha noqonaya waxaa la rabo markaa qaabkaas inuu oola dhaqmo ka bilaaw adiga reerkaada awlaadaada iyo ciyaalkaada ka bilaaw haddii macnaha cunfi aad noqotid qof oo qalqallafnaan iyo ad adayg dadka oola dhaqmo haddii aad noqotid waxaadan hogaamin karin ciddaadaan hogaamin karin qoyskaada yariiska ma hogaamin kartid haddii laakiin siirada nebiga sala allahu aleh wasalam iyo habhogaamintii nebiga aad macnaha daraasaysid oo aad qaadatid oo kalgacaylkii nebiga sala allahu aleh wasalam aad muujidid wax walbaad markaa hogaamin kartaa dadka dhanna waxa weya inay kugu soo dawafaylaan oo ay qaataan hogaamintaada ayay noqonaysaa nebiga sala allahu aleh wasalam xadiis baa wuxuu yidhi khiyaaru a'immatikum a'immadiinna ama madaxdiinnu waxa ugu akhyaarsan aladiina tuxibuunahum kuwa aad jeceshihiin wa yuxibuunakum idinkana idan jecel wayusalluuna calaykum idin ducaynayaan wa tusalluuna calayhim idinkana aad macnaha u ducaynaysaan kuwaasi ayaa ugu akhyaarsan a'immadiinna iyo madaxdiinna ayuu nabiga sala allahu caleyh wasalam maanta walaalayaal wax badan baa la qoray oo laga qoray ee macnaha sifaat alqaa'id annaajix waxa la yidhahda hogaamiyaha naajixa ee sifaadka uu yeelan karo wax badan baa laga qoray waxaa la qoray macnaha inuu noqdo qof caqli badan aلذakaa ruuxa wax hogaaminaya waa inuu noqdo qof caqli badan waa inuu noqdo waxa kale oo macnaha la qoray qof kalsooni macnaha ay naftiisa aad iskugu kalsoon waa inuu noqdo qof geesi waa inuu noqdo intaas oo dhanba nebigeenna sala allahu aleyh wasalam waa ku sifaysnaa sidaasuna nebiga wuxuu ku macnaha mutaystay oo ku noqday qof ay qiraan ummadaha adduunka oo dhanba inuunan soo maraynin adduunyadani qof lamid eh hogaamintiisii nebiga sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa nabiga sal allahu aleyh wasalam shijaac buu ahaa geesi buu ahaa nabiga maalin maalmaha kamid mid ah magaalada madiina waxaa dhacday in la maqlay sawt iyo cod baa la maqlay oo dadkii cabsi geliyey markii dadkii dhan ay guryahooda ka soo baxeen waxaa ka hor imaaday nebiga sala allahu aleyh wasalam oo faraskiisii saaran oo dadkii kuleh lam turaacuu war ha argagixina ama ha cabsanina asagoo ku leh buu nebiga sala allahu aleh wasalam ka hor imaaday asagaana ooga degdegid badnaa dadkii oo dhan iyo wixii ay ka cabsanaayeen taasi markaa waxa weeyaan walaalayaal waxyaalihii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku kasbaday kalgacaylka asxaabtiisa waxaana nidhi ninka hogaamiyaha noqonaya ama raba inuu hogaamiyo wax waa in uu noqdo qof kasban karaa dadka uu hogaaminayo jacaylkooda waxa kale oo macnaha aan u gudbaynaa nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa qof cafwi badan oo dadka cafiya oona saamaxo ayuu ahaa rasulka sala allah aleh wasalam waana sifa looga baahan yahay qofka hogaamiyaha ah man yuriidu an yakuuna qaa'idan ruuxa raba in uu noqdo qaa'id sifada la raba inuu ku sifoobo waxaa ka mid ah eh, alcafw walmusaamax qof dadka cafiyo waxna saamaxo waa inaad noqotid rasuulka sala allahu aleh wasalam sifaadkiisii ayay markaa ka mid ahayd kaana qaa'idan mutasaamixan qaa'id oo wuxuu ahaa mutasaamix ee nabiga sala allah aleh wasalam yacfu can almusii'iin wuu cafin jiray nabiga sala allahu aleh wasalam dadka ee macnaha xumeeya waa iska cafin jiray bal wuxuu u raadin jiray acdaar iyo cudurdaar buu u raadin jiray nebiga sala allah aleh wasalam laakiin seefta manu kula boodi jirin haddii dadkii macnaha xadgudub sameeyaba un macnaha lagula boodo ama ciidan amar lagu siiyo layidhaha hala laayo meesha waa lagu kala tegaya markaasi laakiin nebiga sala allah aleh wasalam dadka waa cafin jiray ruuxi markaa raba inuu noqdo qaa'id naajixna waxaa la rabaa inuu sifadaasi markaa qaato ayaa la doonayaa waxyaalaha caddaynaya nabiga sala allahu aleyh wasalam inuu ahaa qaa'id mutasaamix inuu ahaa waxaa macruuf ya walaalayaal dhibkii ay u geysteen reer maka nabiga sala allah aleh wasalam nabiga maka ayuu ka baxay waxayna ahayd axabu lmadiina ilayh meesha uu ugu jecel yahay bay ahayd markii uu baxay waa kii uu yidhi nabiga sala allahu aleh wasalam meel ama magaalo aan kugu doorsan lahaa adduunkani ma jirto meeshaana ugu jeclahay baa tahay haddaana liga kaa bixinina ma kaa baxeen muxuu nabiga ooga baxay markaa maka waa dhibkii loo geystay ay dadkiisa iyo qoomkiisa ay u geysteen intaa maynana oga harin intaas oo dagaalba waxay ku soo qaadeen madiina dagaalkii beder oo nebiga uu galay ma ahaen eh, macnaha in uu maka tegay nebiga sala allah alay slam laakiin ayagaa waxay imaadeen madiina ay imaadeen dagaalkii uxud ee dhacay sidaasoo kale ayagaa imaaday oo ka soo duulay maka ka soo duulay oo nebiga sallallahu allah aleh wasalam iyo dadkiisii ku soo duulay maxaa dhacay marka sanadkii tabnaad ee taariikhda nebiga iyo sirada nabiga sala allahu aleh waa macruuf markii maka uu galay asagoo markaasi quwad badan watay nabiga sala allah aleh wasalam ilaa ciidan toban kun gaaray ayuu ku duulay asagoo wato magaalada maka maalintaasi iyo ciidanka nabiga uu watay tababarka ay lahaayeen iyo quwadda ay lahaayeen magaaladaas iyo dadka joogo dhan baa cagta waa marin karay nebiga sala allah aleh wasalam laakiin rasuulka sala allahu aleh wasalam muxuu samey markii lasoo soo xareeyey dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa asaga dhib badan u geystay maxay macnaha filaayeen in uu nebiga sala allahu aleh wasalam uu laayi doona ayay filaayeen laakiin muxuu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa iska tega macnaha dad xor ayaa tihiin iska tegu yuri nebig sal alla aleh wasalam cid uu ka aargoostay nebiga sala allahu aleh wasalam oo dadkaasi reer maka oo dhibi jirtay macnaha ma jirin rasuulka sala allah aleh wasalam ilaa afraad mucayan oo aad u yaraa qaarkoodna ah dad intay soo islaameen islaamkii iyo macaankiisa dhadhamiyey haddana noqday oo dhib badan geystay ayaa nebiga sala allahu aleh wasalam wuxuu amar ku bixiyey in tallaabo laga qaado laakiin dadkii uu soo xareeyey markuu weydiiyey maxaad u malaynaysaan inaad idinku samaynaya maanta su-aasha waxaa keenay dhib badan ayay geysteen laakiin cafigii iyo musaamaxadii nebiga sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhahday idhabuu fa antum ulaqaa iska tega ayuu ku yidhi nebiga sal allah aleh wasalam alqaa'id marka waxaa la rabaa inuu sifadaasi uu qaato oo uu noqdo qaa'id mutasaamix waa inuu noqdo weeyaan waxaa ka mid ee qisooyinka soo arooray oo tusinaya nebiga sala allahu aleyh wasalam tasaamuxiisii qisat alacraabiy ninka reer baadiyaha ahaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiis dagaal bay aadeen markii la soo gadoomay meel ayaa la harsaday nebiga geed gooniya ah ayuu galay oo uu harsanaayay seeftiisana wuxuu surtay meesha geedkii ayuu surtay nin ayaa soo dhuuntay keliya nabiga wuxuu ku baraarugeeyey wixii oo nin safety la baxay uu dul taagan yahay ayuu ku baraarugay nabig sal la alay sl lama joogaan wuxuu weydiiyey yaa iga kaa celinayaa wuxuu yiri nabiga sala allahu aleyh wasalam allah ilaahay ayaa iga kaa celinaya intaa markuu nabiga yidhi sala allah aleh wasalam ninkii safety waa ka dhacday maxaa dhacay marka nabiga wuxuu qaatay safety ayuu qaatay waxaa lagu yiri adiga hadda yaa iga kaa celinaya marka wuxuu yidhahda qof iga kaa celinaya ma lahaan buuri qof macnaha sayf qaada kii ugu ka badnaa bese noqo nabiga sala allahu aleyh wasalam ninkii wuxuu weydiiyey inuu islaamayo oo diinta uu qaadanayo wuu diiday wuxuu yidhi islaamka ma qaadanayo laakiin ballan waxaan samaynaya in dagaal iyo cid kula dagaalamayso dambe aanan soo raacin nabiga muxuu ku sameeyey waxba uu iska saamaxay ninka isaga aha wuuna tegey waa tasaamaxii nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu nabiga qaab tasaamuxa iyo wanaag iyo cafin uu kula dhaqan jiray dadka gaalada xataa oon muslimiinta ahayn waxaa ka mid ah eh, dariskiisii yahuudiga ahaa waxaa dhacday oo culammada ay sheegayaan ninkaasi ee yahuudiga eh nebiga sala allahu aleyh wasalam habeenkii markuu seexdo bixitaankiisi subaxa uu baxayo jidka uu ku baxayo ayuu waxyaalo badan oo nebiga dhib u geyso dhigi jiray qaaduraat bay yidhahdeen qashin iyo ayuu jidka u dhigi jiray waxba nabiga muna ku samayn jirin sala allah alay wasalam qashinkaasna waa un manaa agmari jiray maxay tahay markaa cajiibka ku jira qisadana ninkii baa xanuunsaday wuxuu waayey nabiga sala allahu aleh wasalam subxii dambe markuu soo kacay macnaha dhibkii jidka u yaalli jiray ayuu waayey rasuulka sala allah aleh wasalam wuxuu dareemay inay wax isbedeleen oo dhib u jiro wuxuu aaday nabiga sala allahu aleh wasalam ninkii gurigiisa ayuu aaday wuxuu weydiiyey aabay ninkii wuuna xanuunsanaa arinkii ninkii yahuudiga ahaa wuxuu ku noqday arin la yaab leh ayuu ku noqday nebiga dhibkiisa ayuu ka shaqaynaayey laakiin nebiga sala allahu aleyh wasalam asaga wuxuu kula tacaamulay atasaamux ilaa macnaha ninkii asaga ahaa nebiga sala allahu aleyh wasalam tawxiidka iyo islaamka uu u bandhigay oo uu soo islaamay islaamnimada ninkaa in uu qaato marka maxaa keenay qaa'idkan cadiimka eh ee tasaamuxa macnaha dadkii kula dhaqmay macalgaaladii kula dhaqmay tasaamuxaasi ayuu qaadan waayqaadan kari waaya ninkii yahuudiga ahaa ilaa markaasi ee uu macnaha islaamkii uu qaatay waxyaalaha tusinaya nabiga sala allahu aleyh wasalam ama adilada tusinaysa in uu ahaa qaa'id mutasaamix waxaa ka mid a qisatu xaaib ibn abi baltaca haddii qisadiisa macaayiirta maanta ee wadamada iyo ay macnaha ku tacaamulaan haddii loo bandhigo wuxuu ku sifaysmayaa ninka la yidhaahdo xaaib ibn abi baltaca alkhiyaanat alcudma waxa la yidhahdo khiyaanat alcudma ayuu macnaha sifada halkaasu gelaya maxaa yeelay asraartii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu gudbiyey oo uu quraysh oo nebiga dagaal uu kala dhexeeyey ayuu wuxuu u gudbiyey asraartii rasuulka sala allahu aleyh wasalam arrinkii asagaah waa fashilmay gabadhii loo dhiibay warqadii la rabay in quraysh loo geeyo oo ayna ku qorneed bacdu asraari rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ciidankiisa iyo dowladdiisa waa la soo qabtay arrinkana waxaa sameeyey warqaddii qoray dabcan waxaa jiray ducfi baa jiray xaatib ibn abi baltaca muunan ahayn reer maka ehel iyo dad iyo qaraabaana u joogeen maka wuxuu ka fikraya asaga in uu inuu macnaha qorayshi oo nebiga cadow ku ahaa tabcan inuu gacan u geysto si ay dadkiisa u cafiyaan oo ayna macnaha u laynin ayuu ka fikiray qaabkaasuuna ugu gudbiyay xaatib ibn abi baltaca laakiin nebiga markii la hor keenay oo uuna qirtay nebiga sala allahu aleh wasalam miyuu sameeyey markaa inuu yidhi xaatib macnaha qorta ha laga jaro oo ha la dilo may bal saxaabada markay ogaadeen waxay bandhigeen oo nebiga soo bandhigeen inuu fasax siiyo si ay macnaha ninkan u dilaan nebiga sala allahu aleyh wasalam asaga wuxuu xigay dhinaca cafinta iyo tasaamuxa wuxuuna ku yiri laakiin saxaabadii sida cumar ibn abilkhataab radia allahu canhu wuxuu ku yidhaahday ninkani wuxuu xaadiray beder maxaana ku ogeysiyey dadkii beder xaadiray inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu macnaha ku yidhi wax allala waxaa doontaan sameeya waanaan idiin dambi dhaafay marka waa qisa cajiiba oo macnaha ka cad in nebiga asraartiisa la gudbiyey alkhiyaanat alcudma waxaa la yidhahda maanta lama cafiyo macnaha haddii la gudbiyo dowladaha asraartooda ruuxii gudbiyey macnaha lama cafiyo waxay ku haystaan hadda nin waxaa jiray amerikaan inuu yahaan u malaynayo oo london safaarad wadamada latin america manaa waddan ka mid a ah, safaaradooda qaxooti ku ahaa maalin dhow laga soo saaray america waxay leeyiin ninkaa ha soo dhiibo keli waxay ku haystaan macnaha asraar oo macnaha ay lahaayeen wax kamid mida ah ayuu gudbiyey oo uu dadka iyo caalamka u bandhigay safaaraddaasna wuxuu u galay intaas waa khiyaanat alcudma macnaha waxyaalaha shuruucda caalamka u yaalla ruuxii ku dhaqmo in oo macnaha un ama xabsi dheer uu galo ama la dilo weeyaan laakiin nabiga sala allahu aleyh wasalam waa cafiyey marka cafintaasi markaa walaalayaal iyo tasaamuxa qofka wuxuu markaa ku hananayaa shacabka uu rabay iyo dadka uu rabay inuu hogaamiyo ayuu ku ku kasbanaya haddii dib markaa aad u eegtid macnaha madaxda adduunka masalan waxaan soo qaadanaynaa ninkii mandela la dhihi jiray ee south africa ninkaasi dhibka loo geystay waad ogeydeen ama taarikhda waad akhrideen wuxuu xirnaa soddon sana wax ku dhow ayuu dad u xirnaa maalintii la soo daayey oo south africa wadanka la yidhahdana taladooda uu qabtay haddii uu ku dhaqaaqi lahaa argoosi hadduu ku dhaqaaqi lahaa oo dadkii in oo macnaha ka argoosa dhibi jiray caddaankii iyo dadkii meesha joogay ee dhibka u geystay soddon sano cimrigiisa wax ku dhadhow dhowr iyo labaatan sano ee macnaha xabsi geliyey maxaa dhici lahaa wuxuu noqon lahaa nin caalamka dhan mambuud ahoo aanan la jeclayn buu noqon lahaa laakiin markuu qaatay sifat alcafwi waalmusaamaxa markuu qaatay oo dadkiisana uu ku hogaamiyey in ay dadka cafiyaan madowgii maxay la ayaga talada qabtay maanta cadaankii wadanka waa joogaan war dadka cafiya oo dadka waxba ha u dhimina caalamka dhan macnaa walow gaaladan ayaga munaafiqiin ay yihiin xaqiiqatan oo alkaylu bimikyahalayni ay ku dhaqmaan nin macnaha caalamka iyo dadka hadlaaya madaxda muslimiinta qaar badan oo kamid mid ah ummaddii muslimiinta baabi'iyey ayaga agtooda waxay ka yihiin dad wanaagsan bay ka yihiin laakiin ninkaasoo kale maadaama ay dhici karto dad ayaga dadkoodii eh inuu macnaha waxba uunan ku samaynin caalamka dhan waa la bambooniyey waana la soo dhoweeyey waxaa la siiyey manaha price badan ayaa la siiyey oo ninkaa isaga eh ee macnaha lagu soo dhaweeyey qaa'id oo cadiima ayuu noqday laakiin qisadaasi iyo macnaha maxalushaahidka waxa weeyaan ruuxa macnaha cafwinta iyo tasaamuxa ee wuxuu ku kasbanaya ummaddiisa iyo ummadaha kalena waa ku kasban karaa marka ruuxii raba inuu hogaamiye noqdo waa inuu sifadaasi uu qaato mar labaad hakada takuunu qaa'idan waxyaalaha kale walaalayaal ee nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku sifoobay waxaa ka mid ah ta'liif alquluub quluubtii dadkii uu hogaaminaya ayuu isku soo dumay nabiga sala allah alay wasalam waxaa macruuf eh ee carabtii joogtay madiina ee nebiga u imaaday alansaar awsi khasraj dagaal oo sanado badan ama quruun qaatay ayaa ka dhexeeyey oo ay dagaalamayeen yuhuuddii madiina degneedna waa ka shaqaysay dagaalkooda laakiin nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu imaaday muxuu sameeyey wuxuu sameeyey inuu dadkaasi walaaleeyo ayuu ka bilaabay rasulka sala allah alay wasalam ilaa dagaalkii iyo dhibaatadii ay isku hayeen muddo badan nabadgeliyo iyo wanaag macnaha nabiga uu ugu bedelay sala allah aleyh wasalam waxaa kaloo ka mid eh walaalayntii nabiga sala allah aleh wasalam uu macnaha walaaleeya almuhaajiriin walansaar mu'aakhayntaas haddana mar labaad ayadana waxay tusinaysaa hogaamintii nebiga sala allahu aleh wasalam qofka markaa qaa'idka raba inuu noqdo waxaa marka looga baahanya inuu ku sifoobo sifadaasi oo aad noqotid qof macnaha dadka iyo shacabka uu raba inuu hogaamiyo dadka hogaankooda uu qabanayo macnaha wax allaal wixii xarguf oo ka dhexayso dadka dhibaatooyin ka dhexeeya nin dadka isku soo keeni karo oo dadka jamcin karo oo khilaafaadka oo dhan saari karo waa inuu noqdo nabiga wuxuu dhihi jiray laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana war ha isku caroonina oo ha isxasdina addoommada ilaahayo waxaad noqotaan dad walaale in noqda waladii biyadihi nafsihi laa tadkhulu ljanna allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay jannada ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa ilaahay aad ka rumaysaan walaa tu'minuu ilaahayna ma rumaynaysaan oo iimaan dhab ee ma lidinka helaayo xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan alaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma idan tusiyaa wax haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum war isa salaama oo salaanta iska radiya oo salaanta iska qaada salaanta oo la iska radiyo waxay keenaysaa alxub kalgacayl bay abuuraysaa marka nabiga wuxuu ka dagaalami jiray dadka inay isku dhabardumaan in ay isxaasdaan wuxuu nabiga ka shaqaynaya inay dadka dhan ay shacabka u hogaaminaya asxaabtiisa in ay noqdaan dad walaale ah allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay jannada ilaahayna ma gelaysaan ilaa iska macnaha ilaahay ka rumaysaan oo iimaan kaamil oo dhab ah laydinka helo iimaan kaamilana ma lihdiin oo ma lidinka helaayo ilaa iska jeclaataan wuxuu tusiyey wixii ay isku jeclaan lahayeen salaanta oo laska radiyo oo la faafiyo oo macnaha qofka uu salaamo ruuxa ka hor imaaday waxay ka mid tahay marka waxyaalaha walaalayaal ee kalgacaylka abuuraayo nebiga qaabkaasuna markaa u abuuray dadkii uu hogaaminaya inay isjeclaadaan oo asagana ay u jeclaadeen sala allahu aleyh wasalam qofka muslimka ee waa qofka kale muslimka walaalkii ma dulmiyo mana hoojiyo cadowna gacanta uma geliyo kul lmuslimi cala lmuslimi xaraamun muslim kasta muslimka kale wuxuu xaraam ka eh macnaa sharaftiisa iyo cirdigiisa ayaa xaraam ka eh xoolihiisa inuu dhacana waa xaaraan iyo dhiiggiisa uu daadiyo nabiga sal اllahu alيh wasalam wuxuu dhihi jiray alaa ukhbirukum biafdal min darajaati الsiyaam wax ka fadli badan soonka darajadiisa iyo salaada iyo sadaqada wax ka fadli badan ma idin tusiyaa waxay dhaheen saxaabada bala nabiga wuxuu yidhahday islaaxu daat اlbayn dadka dhexdooda oo la islaaxiyo oo kalgacayl iyo macnaha wanaag la dhigo oo xorgufta iyo khilaafaadka la saaro waxay ka mid tahay wax macnaha ka fadli badan oo ka macnaha ajir badan darajaat الsiyaami iyo salaadii iyo cibaadaadkaas ayuu dhihi jiray fa ina fasaad daat albayn dadka dhexdooda oo fasaad uu dhaco iyo khilaafaad uu dhaco hiya alxaaliqa buu nabiga sala allah aleh wasalam markaas wuxuu yidhi ma dhahayo tinta tinta ayay xiirtaa ee qofka waxay xiiraysaa diintiisii ayay dhaawac u geysanaysaa wuxuu kaloo nabiga dhihi jiray waxaa idiinsoo dusay oo idiinsoo dhuuntay ummadihii hore cudurkooda muxuu ahaa alxasad walbaqdaa xasad iyo iyo caro iyo manaa khilaafaadka waa ummadihii hore walaalayaal qofka qaa'idka ee ama hogaamiyaha wuxuu hogaamiye ku noqon karaa inuu noqdo qof go'aan leh alxasmu fi lumuur nebiga markaa sifadaas ayuu ku sifaysnaa sidaasuna nebigeenna wuxuu ku noqday acdamu qaa'idin ruuxii qaataa nebiga sala allahu aleh wasalam yanaa qaab hogaamintiisana waa najaxaya waxaa ka mid a waxyaalaha markaa na tusinaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam go'aamadiisii waxaa jiray masjid la yidhi masjid diraar wladiina اtakhaduu masjida diraaran wakufran watafriiqan bayna اlmu'miniina wairsaadan liman xaarab allaha warasuula masaajidkaasi munaafiqiin iyo dad baa ka shaqeeyay in ay dhisaan madiina laakiin masaajid ilahay cibaadadiisa loo dhisa maunan ahayn waxaa loo dhisay in ummaddii muslimiinta ee nebiga uu hogaaminayo lagu kala geeyo oo khilaafaad meel ay gabaad ka dhigtaan munaafiqiinta ayaa loogu talagalay inuu noqdo masaajidka nebiga go'aan oo wuxuu qaatay masaajidkii asagaha amar uu ku bixiya dhulka la dhigo dhulkaana la dhigay waa xasmi iyo go'aan adayg waay nabiga uu lahaa waxyaalaha kale oo tusinaya waxaa ka mid eh go'aankii dabcan uu ka qaatay yahuudda bani qurayda uu ka qaatay waa ka mid eh waxaa kale oo tusinaya saxaabada nabiga sala allahu aleyh wasalam mar labaad iyo siirada nabiga qaadashada ay qaateen iyo go'aamadii adadkaa oo ay qaadan jireen loona baahaya ninka hogaamiyaha noqonaya inuu ku sifoobo waxa ka mid ah abu bakar radia allahu canhu iyo xuruub ridda dagaaladii dadkii ridoobay nabiga markuu dhintay sala allahu aleh wasalam carabtii qaar badan oo ka mid a ah waa gaaloobeen qaabkay markaa saxaabada oola dhaqmeen khaasatan hogaaminta abu bakar qaabku oola dhaqmay wallahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yu'adduuna ilaa rasuuli illaahi laqaataltuhum calayh dagaal buu iclaamiyey wallahi man faraqa bayna asalaati waazaka idan waa diideen waxay dhaheen zakada marka horeba anaga nabi maxamed baa naga qaadi jiray haddii uu dhintay zakana ma bixina inay dhaheen macnaha inay ciribtoodii irdida inay dib u noqdaanna way bilaabeen wuxuu yidhaahday marka zakadii waa in ay bixiyaan oo si khasabna aad ku bixisaan wuxuuna qaatay wallaahi markuu dagaalka iclaamiyey ilan saxaabada qaar ka mid a ah waxay dhaheen war dadka sidoo la dagaalamaysaa hadalladiis marka waxaa ka mid ah wallahi hadday ii diidaan xarig dabar oo ay nabiga siin jireen sala allahu caleyh wasalam hadday ii diidaan wuxuu waan kula dagaalamayaa sidii buuna sameeyey tallaabo adag buuna ka qaaday waxay ahayd marka go'aan go'aan adayg oo u yeesha abu bakar ayuu ahaa radia allahu canhu wuxuu macnaha ee badbaadiyey waxyaala magaranaysa badan oo islaamka ku soo fool lahaa ayuu badbaadiyey nebigana sala allahu aleyh wasalam sidaas ayuu u go'aan adkaa waxyaalaha loo baahan ya walaalayaal oo mar labaad inuu ku sifoobo qaa'idkaan raba inuu macnaha ummada hogaamiyo noqdana qaa'id ama hogaamiye naajixe ashura wax leelo dadka inuu la tashado nabiga sala allahu aleyh sifadaas ayuu ku sifaysnaa wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu ma ra'aytu axada qatu kana akara mashwaratan liasxaabihi min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ma arkin ayuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu weligay ma arkin nin kala macnuu qof kala tashi badnaa nebiga sala allahu aleyh wasalam asxaabtiisa qaabku oo la tashan jiray ilahayna wuxu wa shaawirhum fi lamr marka hogaamiyaha waxyaalaha looga bahanya waxaa ka mid ah ummadda uu u taliyo inuu talada ka qaybgeliyo oo eh, qaraaraadka iyo go'aamada keligii unan iska qaadanin ama daa'ira yar oo macnaha kooban ayna go'aamada qaadanayn ummaddii masiirkeeda iyo aynayna dad yar aynan qaadanin oo ummaddii dhan laga qaybgeliyo ee qaraaraadka lana shawro oo la weydiiyo talada ee dadka la hogaaminayo iyo qaabka lagu hoggaamin lahaa waxay ka mid tahay markaa qaabka uu ku najaxayo ruuxa raba inuu macnaha hogaamiye noqdo dib markaa oo la soo dhaca oo hoos la-ah haddii uun hoggaaminta aan u qaadanay walaalayaal in ay macnaha waddan iyo bas ay macnaha khusayso macnaha reerkaada la imow oo ehelkaada iyo macnaha faamiligaada hoose oo la soo dhaadhaca haddii xaaskaada aadan la tashanaynin awlaadaada iyo macnaha ama islaantii aynan la tashanaynin odaygeedii qaabka reerka lagu maamuli lahaa maxaa dhacaya burbur baa dhacaya iyo reerihii in ay burburaan oo la kala tago unbaa un dhacaysaa marka marka hogaamintan iyo waxa aan ka hadlayna meel fog maha ka fikirin ruux raba inuu waddan madaxweyne ka noqdo iyo dhinaca bis ha u fikirina adiga daa'irada yan yar ee adiga aad macnaha ku hoos imaato ee aad u talidisid kula soo hoos dhac waxaa la rabaa in qaab wanaagsan oo kalgacayl iyo dhimrin iyo macnaha la tashi inaad macnaha kula tacaamushay sidaas ayaad marka waxaa ku noqonaysaa aabba wanaagsan oo reerkiisii macnaa si wanaagsan u maamulo iyo hooyo wanaagsan oo reerkeedini si fiican u maamusho sidaasi ayaad marka ku noqonaysaa nabiga sal allahu aleyh wasalam wuxuu dhihi ashiiruu calaya manaa shawriddii ay ka waxyaalaha kale waxaa ka mid a alcadaala yanaa qaab cadaalad inuu dadka kula dhaqma ninka rabo inuu hogaamiye noqdo nabiga sal allahu aleyh wasalam cadaaladiisii waxay ahayd macnaha cadaala oo gooni ayay ahayd waxaa dhacday gabar qurasheed eh inay wax haday ayaa dhacday waqhtiga nebiga sala allahu aleyh wasalam marka eh, xatooyadii ayaa ku caddaatay nebiga sala allahu aleh wasalam amar wuxuu ku bixiyey in eh, gacanteeda la gooyo waa diinta ilaahay iyo xukunkii allah wey dad badan oo khaasatan macnaha maadaama ay gabar qurashiyeed eh ilan ummadihii hore iyo dadkii dadkiiba waxay ahaayeen haddii uu wax hado ashariif ah midka shariifka eh ama nasabka wanaagsan hadduu wax hado waa la cafin jiray waba lagamamanaa waba xukunka laguma fulin jiray maantana adduunka waa ka jirta haddii mid wadiic ugu eh, xadane horaytaa macnaha xukunka looga fulin jiray laakiin nabiga agtiisa arrinkaa ma yaallo cadaaladda nabiga sala allahu aleh wasalam waana cadaaladda la raba qofka u hogaaminaya inuu ku macnaa sifooba la doonaayo weyaan waxaa loo diray war nabiga gabadhan yaa oga shafeeca usaama ibnu zayd radia allahu canh ayaa loo diray waxaa lagu yidhi usaama war nabiga adigu ku jecel yahay oo nin u jeclaana aabbihii aad tahay waxaa lagu yiri markaa waxaa samaysaa kac nabiga gabadhan ooga shafeece wuu u tegey nabiga arrinka aad iyo aad buu ooga xanaaqay in xad xuduudda ilahay ka mid eh laga shafeecaya wuu ka xanaaqay wuxuu yidhi marka nabiga low ana faatima faatima waa binti rasuuli illahi sala allahu aleh wasalam gabadha nabiga weeyaan wallaahi faatima oo ina maxamed eh haddii ay xaddo gacanteeda waan goynayaa buri nabiga sala allahu aleh wasalam waana wax tusinaya marka cadaaladda ruuxa raba inuu marka wax hogaamiyo waa in uu noqdo macnaa ruux sidaasoo kale caadil ah waxyaalaha kale oo la raba inuu ku sifo waqaa'idka waxaa ka mid ah eh, alkhadamaat alijtimaaciya inuu dadka macnaha u khidmeeya ummadda uu hogaaminayo qof u khidmeeya inuu noqdo nabiga sala allahu aleyh wasalam markii khaaru xiraa uu ku jiray oo malakul jibriil uu u imaaday oo macnaha lagu soo dejiyey calaa suurati eh, macnaha malag ayay leeyihin buu nabiga ugu imaaday jibriil waa argagaxay wuxuu u imaaday eh, xaaskiisa khadiija radi allahu canha buu nebigu u yimid sala allahu aleh wasalam laqad khashiitu calaa nafsii wallahi khadiija wuxuu yidhi naftayda ayaan u cabsaday maanta maxay tiri markaan khadiija radia allahu canha kallaa wallaahi laa yuqziika allahu abadan ilahay adiga marna kuma hoojinayay tiri marna ma hoogaysid adiga nabi maxamed muxuu markaa eh, sidaa u tiri khadiija inaka la tasilu raxima ayaad xiriiridaa wa wataxmilu lkalla dadka ducafada ahne oo tabarta daraneh ee macnaha waad macnaha taakulaysaa wa tuksibu lmacduum qofka aan waxba haysanina asagan sidaasoo kale faqiirkaane macnaha waxbaa siisa oo nin macnaha matiid bakhiil eh culimmada waxay leeyihiin macnaha e waxaan soo marnay oo lagu sifeeyey macnaha qaa'idka qaa'idka waa inuu noqdo ama ruux raba hogaamiya inuu noqdo qof geesi waa inuu noqdo waxaa macruuf walalayaal o aan ognahay bakhiil geesi ma ahaan qofka bakhiilka ee geesi ma ah Eh, manaha annaga naftannadu manaha dhaqankanaga iyo taarikhda soomaalida waa ku jirta eh, ruuxa eh, bakhiilka eh waxay manaha ka aaminsan yihiin inuu yahay ruux fulay weeyaan marka qaa'idka lama raba inuu ku sifoobo sifatu lbukhl waa sifo aad iyo aad u xun weeyaan nebiga sala allahu aleyh wasalam sifadaasi aad iyo buu oga fogaa khadiija radi allahu marka waxay ku tilay inaka la tasilu raxim qaraabada ayaad xiriirisaa wa tugsib martidana waad sooriyeysaa wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq sifaadkaasi ayuu nabiga ku sifaysan marka qaa'idka waxaa la rabaa inuu noqdo qof u khidmeeya shacabkiisa waxaa kale oo ka mid eh sifaatka la rabaa inuu mana sifoobo qofka la rabo inuu wax hogaamiyo asabaatu cala almabaadi mabaadida iyo waxa aad rumaysan tahay waa inaad noqotid qof ku sugnaan karo oo ku taagan waa inaad noqotid nabigana sal allahu aleh wasalam sifadaasi ayuu lahaa oo uu ku sifaysnaa waxaa kaloo ka mida eh sifatu lamaana inuu ku sifoobo qaa'idka macnaa ruux aamin waa inuu noqdo macnaha ummada uu talada u hayo xoolahooda iyo macnaha wax allaala iyo talada uu gacanta ugu hayo waa in macnaha uu noqdo qof la aamini karo nebiga sala allahu aleh wasalam sifadaasi ayuu lahaa intuunan macnaha nebi noqonin iyo markii uu nebi noqdayba ka gadaal wuxuu ahaa rasulka sala allahu aleh aamin ayuu ahaa rasulka sala allahu aleh wasalam marka mistaaqiyatu shakhs qofka waa inuu noqdo qof la rumaysan karo oo warka iyo waxa uu dadka u sheegaayo qof la rumaysan karo waa inuu noqdaa qof waa inuu noqdaa macnaha ammaanada waxaa ka ah macnaha mistaaqiyadaasi ayaa ka ah waxaa kaloo ka mid ah macnaha ruux kasban karo dadka uu hogaamiye kalsoonidooda ayaa ka mid ah waxaa kale oo ka mid ah walaalayaal asabr asabr ee sabrka ayaa ka mid ah oo nebiga sala allahu aleyh wasalam ee macnaha uu ku sifaysnaa waxaan ku soo khatimaya walaalayaal nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku sifaysnaa lana macnaha loo baahanya qaa'idka inuu ku sifoobo dadkiisa iyo dadkii uu hogaaminaya rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu abuuri jiray oo macnaha kalsoonida ayuu ku abuuri jiray waxyaalaha abuuraya kalsoonidana oo nabiga uu samayn jiray waxaa ka mid ah eh. nabiga sala allahu aleyh wasalam magacyada xunxun masalan waa bedeli jiray markuu u imaado ruux magac wanaagsanayn wata wuxuu u bixin jiray magac wanaagsan ayuu u bixin jiray macnaa kalsoonida ayuu abuuraya qaa'idka iyo qofka wax hogaaminayana waxaa la rabaa in uu noqdo dadka uu hogaaminaya ruux kalsooni macnaha ka dhex abuuri karo waa in noqdo rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu dhihi jiray laa yaquulanna axadukum khabusat nafsii war naftaydii way xumaatay ruux sidaayuunan dhihin macnaha waa arrin xun macnaha qof naftaadii yanaa alrasaa'il aliijaabiya loona baahanya qofka hogaamiyaha inuu diro ayay ka mid tahay nebiga sala allahu alayh wasalam waxyaalaha tusinaya inuu dadka dhiirangelin jiray loona baahanya qofka qaa'idka inuu dadkiisa dhiirageliyo abu muusa alashcari radi allahu canhu saxaabiga la dhihi jiray ayuu habeen habeenada ka mid ah ayaa wuxuu soo maray masaajidka asagoo qur-aanka ahrinayo marka nabiga wuu dhegaystay qur ayuu dhegaystay codkiisana aad buu u macaanaa nin reer yaman ayuu ahaa yamaniyiintana culimmada waxay yidhahdeen waa dad oo macnaha qur-aanka markay akhriyan ilaa yowmina haada macnaha codkooda waa wanaagsan yahay oo macnaha eh, akhrinta qur marka aad buu nabiga oo macnaha ooga helay akhrintii abu muusa radia allahu canhu rasuulka sala allahu aleyh wasalam waaga markuu bariyey wuxuu ku yidhaha abu muusa xalayto waxaan macnaha aan dhagaystay qur'aankaad akhrinaysa laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri ahli daawuud macnaha cod wanaagii daawuud uu ku akhrin jiray codka wanaagsan uu ku akhrin jiray kitaabkiisii zabuur ayuu ilaahay ku siiyey markaasa wuxuu yidhi nabi ilahay haddaan ogaan lahaa la xabartuhu laka taxbiiran aad ayaan usii qurxin lahaa ayuu ku yidhi marka waxaan ka qaadanaynaa macnaha asifaat macnaha alrasaa'il aliijaabiya dadka quluubtooda in uu kalsooni geliyo oo ay noqdaan macnaha dad iijaabiyiin eh oo aan macnaha negative ahayn oo positive eh ayuu nebiga sala allahu aley wasalam qofka marka waxaa loo baahan yahay hogaamiyaha inuu noqdo qof oo macnaha dadka uu hogaamiyey quluubtooda ku abuuri karo alijaabiya waxa la yidhahdo macnaa ehelkaadii haddana la soo iyo awlaadaada iyo faamiligaada waxaad noqotaa ruux macnaha abuuraya had ijaar dadka inay noqdaan macnaha dad iijaabiyiin eh iyo jabiga aad ku nojo adigana iijaabi noqo ummadda aad u talisidna macnaha waxaad noqotaa qof manaa ku abuuri karo kalsooni iyo wax la yirahdo aiqa waxa u imaaday nebiga sala allahu alay wasalam nin la dhahayo ashaj cabdulqays marka wuxuu ku yidhi ina fiika lakhaslatayn yuxibuhum allah laba sifo ayaad ku sifayaad leedahay oo ilaahay subxaana wa tacala u jeceli maxay ahayna macnaha wuxuu lahaa alxilm macnaha dulqaad iyo kaadsiinyo deg deg iyo macnaha muusan ayaa nin leh nin aan degdegin ayuu ahaa qisay macnaha ku imaatay hadalka uu nabiga dhahay sala allah aleh wasalam marka eh, intaasi walaalayaal eh, wakhtigii eh, macnaha waa dhammaaday sifaadkaasi nebiga sala allahu aleyh wasalam uu ku sifaysnaa oo ah qaabkii uu nebiga sala allahu aleyh wasalam wax u hogaamiyey ayaa waxa looga bahan qof walba oo raba inuu macnaha wax hogaamiyo inuu ku sifoobo meel fogna waxaan idhaahaa la aadin waxaad kaga bilowdaa hoos kaga bilaab macnaha awlaadaada iyo faamiligaada hoose ee kalgacaylkii nebiga sala allahu aleyh wasalam uu u muujiyey asxaabtiisa oo quluubtoodana uu ku kasbaday adigana haddaad la imaatid ee macnahan hogaamiye wanaagsan baad noqonaysaa yanaa hoos laga bilaabo ilaa meel kore haddii aad higsanaysid wabillahi towfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedi waaalih wsaxbi ajmain